وأكرمنا بما نسينا بفضلك على الضيوف يسر وتعسر وعن يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى النبي نبي وحاسب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فيك المعروف ومعروف كالإماو وكند المنكر منكر فديراو ينظر بينه ما يعجبك ما يعجبه بنفسه إلى هذه وحي أجعلها يعني an yaquula laka alqoom qoomka waay ilayha jeclaha damoow manaa idaa humta hadaad soo kacdi min hundihim afkaari fatiisaa la imaaw wandur ladi kii daymao oo takrahu adnaceysid watakrahu lubna indaa ilayha nacaayan an yaquula laka alqoom qomkas ilaahin idaa humta min cindihim aftooda soo kacdid fastanibhu ka dheeraaw ik lmacruuf macruufka la imaaw macruuf maxaa waaye wxu sharciga jecel yahay waaye oo caqligana oo wanaag oo wanaagsadaan sharciga iyo caqliga waxaa wanaagsadaan taasaa layiraa waay sharciga ku wanaagsan taasaa macruuf layihahaa munkarna waxaa la yiraa wixii oo sharciga oo nacay taasaa marka la yiraa sharciga ku xun wixii sharciga ku fiican macruuf waaye wixii sharciga ku xunna yani munkar waaye yani la imaa saas kal wixii oo sharciga وجعل يفهم صوبي وانظر فيري قفله ما يعجب ابنك هي هذه وحياب جلها معناها فليها اسقرحايان وليها اجعلها هايان كاسي فيري ان يقول لك الغوم بكى في أبي سياد إدهايان لك معنى سيك وهي سياد وحاجبك إدهايان مرسي أو إذا markii oo eh, idaa haddaad soo kacday min cindihim aktoorii haddaad kusoo tagtid dadkii u tagtay oo la fadhigii wixii inay fiiraahiin oo dhagahaadi ay jeclahayaan ay ku farxaayaan oo haddii dadkaas kasoo kacday waxay ku dhehi lahaayeen oo lagaala soo sheego saasii yani fiiri doono oo fatihii waxaa dadka yani ay ku dhehi lahaayeen oo naftaadan ay jeclaahayso saasii salwa saas laazim wandur b amsi oo kufruhu ayna adnaceesi saas an yaqula kalqoola quraan-ka ay yihaahdeen macnaha inta iskamadarey iskamasdareyo kaytilahima wandur fiiri maa yacdibu udnuka inda dhagahaadii waxi ay jeclaahaayaan dhagahaadi waxay jeclaa dhidkaadi waxay jeclaayeyso waxay jeclaayeyso fiiri an yaqul laka alqom qoolna an yuqaal laka indwira alqom qoomka iswiraahin hudka inay kuiraahin jeclaahaysa saasi fiiri fasaad hadii lasadidii markii agtooda kasoo kacadid hadii oo kasoo tagtid waxay kudhahi lahaayeen odhayahaada ay jeclaahayaan waxay inay kuhiraahin odhayahaada ay jecel yihiin saasay fiiri oo fatigii la imaad dadka ay ku soo sheekaystaan markii adig soo baxdid waay la sheesheey oo dadka ay dhahaan dadkaadan ay ku farxayso dadkaala cabiri macnaa naftaada wada naftaada ay ku farxayso wax fiican oo la haddii kaa sheegaan oo naftaadana ay jeclaahayso saasay demo fatii kaasi lagamaao marka an yaqul laka alqoomu hadaa intaan yani yaqul laka alqoomu ilaa meeshaan waxa waaye ayaa waaye ama bedel waaye l naasi fika way an yaqula qawl naasi fika qawl qoomi fika qoomka waxay inay ku yidhaahiin odhagtaadi ay jeceshahay taasi lama hadda ulmi ala cabiri waxaa la wadaa nafkaa la wadaa yani wax jeclaahayo ama ku farxayo nafka waayo sikaa lasoo sheegay maxaa yeele markii oo shay walba la wanaagsahayo oo maqalka askir xiran yahay taas daraadeed yaa dhigka la cursiyey imaaca la cursiyey ficilka oo yani la cursiye waayo reerkiisa cursiye dhuha waxaa lamala wade in naftaada loo wadaa an yaqula kalhom saatiikaala imaao kal a ah loo wadaa wandur fiiri aliliisi oo takrahu ajmaciisa an yaqula kalhom maanaa waayd yana dadka inay ku dhahaan adnacaysid midoomood hadii adiga xagoodi soo kacdid idaa qumta haddaad soo kacdid min cindihim agtoodii waxyaaba xun hadday ku waramaan oo hadii kasoo kacdi waxay kugu sheegaan oo xumaay duulmay kugu sheegeen bakiilnimay kugu sheegeen waxay kugu sheegaan akhlaaq xum hadii kugu sheegaan taasi oo adigana hadid maqashid adnacaysid adnacaysid tajanib uu ka dheeraawo kii horena maxay kugu sheegaan shaqaynimo geesinimo kufaasi kuusheeye naftaadan waxaas inuu sheego dad haalay kuraaxaysahayaan dhegahaadi waxay kuraaxaysihiin haddaad maqashid saasii la imaaw waxay dhegahaadi ay kuraaxaysihiin ay nacaayaan ood yani marka dadkaas kasoo kacdi aad ka maqashidni taasa shaqeeraaw subana salawaat ullahi wasalaamu alayhi waxaasida waxyaal badan aa ku jiraa hadal dheer intaan kugaabsana iti xarsaka iti la imaaw xasaka dheertaadii amaa shita saad adiga rabtid oo la imaaw saad doonaysid la imaaw waadcimhaa oodi dheertaadi macnaa naagtaa loo wadaa damiirka xibaarta waxeedkasiaa loo wadaa idaa tacimta haddaad adiga ku wereysid iidana marashey naagtaadi ida tasayta hadaad a marashaysasid walaa tuqabix ilwajha wajiga ah haxumaynin walaa tadrib hakaminin faati xabsaka faati la iti la imaal xabsaka baabkaas macnaha naagtaada loo wadaa naagtaada imaaw xabtaka baabtaadi ula imaaw si ula u imaaw oo macnaha usuuba siirabtid waa baabtaas siirabtid ufala wa hanaa sidii shita adiga ad doonaysid baabtaadii si adiga rabtid yani kusuubi waay macnaha waxay qabtaa ilaahay qoortiis faatuu xarsakum faatuu la imaa xarsakum beersiiye aayadda macnaheeda beer dhulkii salaysiin saas oo kale ula imaaday kane hmm. dhulka beerka dooneysa inaa ku abuuratid saad ufala lahayd ood kusuubihayd saa camal kusuubi macnaa hadda waxaa la wadaa amaa shita saad adiga dooneysid naagtaadi ala wadaa naagtaadii saartooda amaa shita saa adiga doon adcim haaquudi hadda amaa shita yani waxay kufasiraan culimada damanaca markaad ka rabtid ay صifa oo magaciisi adiga aad rabtid uga imaaw joog haddaad rabtid uga imaaw fadhi haddaad rabtid uga imaaw jif haddaad rabtid uga imaaw soo jeed hadii rabtid ula imaaw xagga quburka sii jeed hadii rabtid ula imaaw xagga quburka la wadaa waxa kaleete ma banaana maxaa yeelay xadiidki saanas laiti xartaka beertaadii naagtaad rabti alo wadaa mm-hmm. xarsi arsiri ilaahayna taatu xartakum arsiri macnaha qubulka xagiisa la wadaa maxaa yeelay usigaa ku ah beer adiga abuureysa ama ku ah maxaa yeelay meha kaleete asabalushaa waa kuxunyahaye kaasi yani beer ma aha wax oo hadii tagtig wax kaaga imahaaya male beer wax la abuurahaayo oo ayna aad laleysid oo wax kaaga dhalahaayaan waa la abuurahaayo dhulka abuureysa wax kaaga dhalahaayaan qubulka xagiisi waaye mado waxaad kushabaha ilaahna kushabahay beeraa la abuurahaayo naarka arxaam naarka arxaamtoodii ururkooda waxa la ridaahay farjigoodii oo la shubaayo abuur masahaayo xagga qubrika waaye amaa kan kaleete yani ma aha meel xun waaye meel xun waaye kaasi muttafaq aliyah xaraam nabisihi amri yani waaldamha aloo baneeyey aloo baneeyey amarka amar ibaaxa ah waaye amar ibaaxa waaye ma aha amar isya yani ma aha awaa banaan wax ku banaan waaye seed adi kusuubaleed oo naasta xageed ayu timaay wixii ku banaan waaye duula waxay leeyihiin xasaka alhiriye ama mehe kala lawada maya mehe kala kuma jiro maxaa yel kaas xarti maba aha beer malaqi karo beer waxa waaye intaan waaye maadaama ilaahay asxarimi yani wixii oo magaciisii waxyaalihii xumaay oo laazim aan naqahayn ka gudbaayey maxaa ilahay heli naagaha dheeraada fi xaqi maxiisi factazilun oo dhig hadii rabta maxaa liheli ka dheeraada factazilun fi ceelka ay qabaan ka dheeraada ilahay heli dheeraada ha utayna maxaa yeelay xeebkii wax nijaas oo laazim maahe markii jooga waayo markii mehe ka dhamaada waa akatay waa kaas waa dhamaaday kaasaa baaa ka dheeraada laga wada fees kan oo laazima ah, oo daa'im wasak ku jiro oo xaal leh oo xun siwaa kaas kaasi xarfi ma aha ulsayidiisi xaaraam waaye mehaas lagu awilaayo <clears throat> duulka ku awileyna duul gafay waaye hmm duula leehayn xasi a ilaahay hiriye sida maas anay shitu ma sidarti uratagaa leeday ma aha tafsiir xun waaye oo baabil ah maxaa yeelay iskii nijaadkii ba oo meeha laazimeynin oo xeebka ahaya baatisku dhaco ka dheeraada liiye kuwa meesha laazima oo joog wakti kasta waxaarkee oo meha aan kabixeynin sababtiisa wa xun waaye xaaraam waaye kaasi waxla baniir waaye waxa waaye xarfigiina taas sirati yani ugu tag mata istimtaaceedi waa lagu baneeyey kasta ahaado joogka ula istimtaac fadhiga ulaga istimtaac jiifka ulaga istimtaac waxyaalaha kale uga istimtaac ilaa duburta maya duburta xagiisa haaraam waaye yani goodka badan aakhir yani nabiga xadiid yani magaciisi xujat lwadaac kiis yani ugu warkiis uga dambeey dadka kiis ugu digi kaasas ahaay dadka waxyaalahaas ku dhaco waxyaabaha xaaraam weyn waaye hadis tooba keena hataa hafkiisa walaa ahbara toobad yani ma ilaahay ahlujana hakadhiga dhee laakin firdos ahalkeeda manaqahaayo ahlfirdos manaqahaayo inta laga dheeri ku jiraan qad aflaxa firi laakum lcaadun ale naag yani naagahood ha wala hum maya maxaa suura qad aflaxa lmuminuun aladina mucriduun xaafiduun waariuun sdka wa dhalaayo iyo waay intaana lasoo sheegay intaan waay khilaafo yani tooba haba laga toobada waa la aqbalaya mxirni ilaa yani firdos ahli firdos malakahaayaan janaba agalaan ilahi janaba dillan alxamdulilah inti waaas yani wax xun la weyn waayo oo laga tooba keeno an fiicneen inta tooba keenta ilahi waa jecel yahay anashayto ana shita hadda waxaa loola diidahayaa yuhuud aa ah, dhihi jirti naagaha hor loola himaado gadaal xaggees loola himaado yani waxay keentaa ilmaha kadha oo ku dhashaan oo ku uur galaan indhahaas ilwalaaya naqahaayaan qowlkooda loo diidahayaa yuhuudaas astiri jira waxay dhahayaan ilmihii yani oo gadaal loo ku uur galaan oo gadaal xaggees kasoo uur galaan ilmahaasay waxay naqaha ilwalaaya naqahayaan raddi waaye markaasuna waay tii acimhaa waxay tii hadii adiga oo gurucnsiiana unsii quudi hadda damiirki waamacniis lala celiyohaya naagti oo laga soo ogaadi damiirka oo laga soo cabiri xarfiga damiirki xarfiga laga soo cabiri laga soo sheegi naagtaa la wadi waqsuhaa ku marasheey marasheedana sii adiga gunti idan oo gunti macnaha dhakaada camal madaqaada wayse iida munaasabku maahe dhaqnaageed iyo dhalni isku hal mahe macnaha marki aad dhan qaadatidne idana waxii iida oo magaciisa laayaqasi areeskeedii amaradeedii waxay ahaato noocis <clears throat> waxii la sii lahay cambuurteedii ee qaada lahayd sii idaa tacamta haddaad quudatid adigaa hadaad quudaysid ina si kala waadi leh yani cunada isku isku isku qaasiirin marka dhan cunis idan ha kula cunto idan ha cunto amase lajeedada macnaa haddi ad shay cunti iyana wax kasiyaa la wadaa kaligaadi waxaad cunaysid ha ku kali aanin dagaa jiraa waxay kaisii aan kaligoodi oo naadahoodi aan sii helin bal ilmahaada ata aan sii helin gooni ka dhigahayo gooni ala soo beelahay safiidilba oo kariyo horta ukaasoo dhigaha wixii tiramarkis cuno ilmihiis iyo naafkiis wuxun asu reedaa kaasi waa buuxaan ama la rabo dala jiraa hanuun waay fiican hilbaam fiican marka ogelaysaa ciida wa yani wasoo susici way jecesheen ay siiso badanaan laakin kuwa waxawaay kana oo dhuunihaa jiraa waxi fiican ba usle gooni una horto asli adiga dhigay adi horta dhig bacdi kabacdi inaagta ahaa saas ma la rabo waxay adi cunaysaa cunto idan hadii adi gooni cunaysa taa waxay adi cunays idanaa cunto hmm, wax kayar ha dhigin wax ka fiican kaada aka dhigin walaa tuqabix wajha wajigaa xumeynin waji xum hawdhahin wajiga haka xumeynin macnaha hadday wajigaa toolxuma waa tool xun tahay naaksi ama tihid waji xun yahay waxaas adhahin walaa tuqabix wajha amase ha u dhahin wajigaada allah xumeeyo ilahay yani aku bedelo saa adhahin allah ku xumeeyo waxun ba hanisbeyn baa la wadaa qofkeedi yani hawaarin amase yani waxanuujiyaha inta waxun yahay koor gaabaad tahay yani kolka dhan baa iskale koor gaabaad tahay haweynaad tahay madoobaad tahay waxyaabaasa udhahin maxaa yeelay wejigeeda ilaahaa suurad asoo ah uume udan is uumin jismiyeyna ilaahaa uume <clears throat> ilaahayna waaxsana kuli shayin khalqa see walba uur abuurtiisa ilaahay waa wanaajiye waaxsana ilaahay waa wanaajiye kula shayin shay kuligiisi khalqahu abuuristiisii marka yani waa ilahay saas saas suudiye wa ilahay asuudiye atirahis wax waayane yani wax fiican maaha adahin rujuxumaa rawxumaa madoowa waxyaas udhahin be haddii aad saas yeeshid yani shayga ilahay suudiye hadaad caasid saanic ad caaysay ad kusheegtay saanici ilahay uumi ilahaas caadaysa maxaa yeele suudan alayhi salaatu wasalaam waaa xadiidkaas as nadiir yahay nabiga hadii ungur loo keeno ungurigaasi weligii wax kama sheegin wax walba hadii loo keeno wax maka sheegin xumayd waaka yani dhowsa jiri caayana kasii daranba waay lacnina bariiqa badriiq alawlaa waay la caayo la hawaaro kulli badriiq alawlaa waaye maaa ungur nabiga loo keeno ajabi waay wa iska dhaafi waay wa iska dhaafaya lakin madahin waxunakasoo bisi waxun waayo waxaa madahi jirin xadii baana kusoo sheegeen axaadiikaa lakusoo sheegay weligiisii madhehin waxaa waxun yahay haddii n guri ay ukeenaan ahalkiisii hadis yaa os yani asjeclaado waa cunaayo had isjeclaadin waa dhaafaaye in wax laga sheego waa la diidaa mamnuuc welig wax kama sheeyin nabiga alagu daydo walaa tadrib maak haddaa tumin darbi oo hatumin walaa tadrib hatumin hatumin kamid oo magaciisa xun hatumin fardan mubaraan farbaxin ba atimi eyrkiisna atimi ilaa hadii ida wa sharci ahan timaad ma timid alaa kuli xaal laakin daahirxadiid waxa waaye darbi danba mutlaq ahaan waa la reebay hataa ida wasiid altimaad naakiradu ha naqato shaaficiyada kanay qabteen waxay leeyihin mutlaq ahaan waayo kamideeda ma fiicnaa meel laga imaadeyna maxaa wahaye <clears throat> waxaan uwaraaciisan ibnaha iyo magaciis ibnaha aan aan katawiin noo sheeg si xadiidkii waqati xafasa marka tawasaka hees maxaa wahaye xasa ula imaaheyna noo sheeg rasuul allah waxaan magaciisi oo oo yani aan katawiin noo sheeg waxaan uwaraaciisan noo sheeg waxaan kadhaafeyna noo sheeg waxaas ii naastaada sii xasaka waaye naastaa beertaada waaye wati xasaka beertaadana ula imaado saad amaa shita see doontid idanaa salawaatu llahi wasalaamu alayh waafir tuu imaada almasaajida masaajida husaan xaalaatihiin idinko oo madaxteydan omacasibiina oo idinkoo duduwan xaalaatihiin imaadaa idinkoo duwan waxma moosi ula imaadaa marka masaajidkii saad utageysiin yani waxaa ku istimaaly masaajidkiisa askasiin macnaha iminka madaxfiidin taga masaajidkii imaada wamucasibiina xalati iminka yani doona imaada oo madaxiin wax ku xiran yahay imaada masaajid jamcu masjid waaye meelidikaaa lawada o taran xaalatihiin iminka madaxfiidan macnaha idinka imaama aan wadanin imaama idinka wasiina imaada idinka imaama ku duwan imaada idinka aan ku dubnana imaada lamada ku aay maanta oo waa la abulaa askar manihi waxawaaye yani wax la fiiraa loo wadaa inta mucasibiina halasi idinkoo madaxii imaamada ay ku duwan tahay imaadaa ala kuli xaal yani markii imaam duwakasurodaay marka salaada la dukahaayo in imaamada la afdal ah waa kala fadl badany madaxtooda liidufto waa laga fadl badan yahay meelyaala kale oo saciid camal kumigaa jiraa xadiidayaalkii si kale macnaha waxay idaahin hadduu madaxaa faydan yahay xadiid waa lalihaa laakin sisiha maahaan sheedaanka madaxaasaa kuraa haddii oo magaciisa bisha oo korkaada faydan yahayn bishasaasu kuraa laakin xadiidkiisaa wax ku jiraa ilaa tan waa iyasa madaxii faydan waxay ku awilahayen adoo imaamaysneen soodaa keliya kuga jirto masaa'ibka marka inuso mada in sugan yahay madaxa dugnaanta masaajidka lagu tago oo lidugto saasa afdal ah saas maxaa yeelay faina alcamaa'ima imaamayaalka fii jaani lmuslimiina muslimiinta taagtoodi waaye muslimiinta taagtoodi waaye fii jaani lmuslimiina sidii oo dawlayaalka taagtoodi taaj asugu yahay aa muslimiintana imaamada taaj ugu tahay xadiis kale waxaa ku min siyaama almuslimiina amaaimta muslimiinta calaamadoodu waaye muslimiinta calaamadoodu waaye kama ana taaja sidii oo taaja asasima maqtadaa lxadiid xadiidka waxa iskaan alcamaamati غayra cudrin bitarki mm, mm, ljumcati wاljamaca